بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وتقى يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waa dersigeeni lix iyo tobanaad ee kitaabkeeni matnu abi shujaac ama algaaya wاtaqriib ama mukhtasaru alishjaac waaya faslu fi lcaariyati waan ka bilaabaynaa insha allah kitaaban bidil waan kusoo jirnay fasalkii caariyada shay la caariyeysanaya kitaab aad caariyeysanaysid guri aad caariye ahaan usi deganaanaysid iyo wixii la halmaala caariye waxaa la yidhahdaa ibaaxat lintifaaci min ahli الtabaruci bima yaxilu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynih ibaaxatu اlintifaaci min ahli الtabaruci bima yaxilu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi ibaaxatu lintifaac bannayn la bannaynayo qofku inuu manaafacsado min ahli tabaruci cidda wax banaanaysana ay tahay cidda tabaruca samaysa cidda wax u deeqda yacni cidda ehelka waa ah inay wax bixiso bimaa shay in la bixiyo oo lagu yaxilu ay bannaan tahay alintifaacu bihi in la manaafacsado laga faa'iidaysto maca baqaa'i caynihi ayadoo cayntiisa ama shaygaasi uu sii jirayo marka maxaan leenahay waa ibaaxatu lintifaaci min ahli tabaruci بما يحل الانتفاع به مع بقائه عينه marka waxaa leenaha waa shayga la banaynayo in la manaafacsado cidda banaynaysana ay tahay ciddii hee tabaruca iska lahayd oo inay wax tabarucdo awoodda lahayd shaygaasoo laga faa'iidaysanayo manaafacadiisa iyo waxyaabaha uu tarayo asagoo shaygu sii jirayo markaa ma ku Ah, marka caaliya waxaa layihahdaa shaygan in laga faa'iideysto shayguna sii jiro ah, haddaan ku dhaho waxaan ku caaliye siiye afar xaboo rootiya soo intifaac ma laha laakiinse mark ma sii haa ma leh marka caaliye waxaa lagu bixin karaa shay intifaacda oo intifaaceedu bannaan yahay haye siina jiraya oo neefkan baa ku maaliye ku intifaac siiyey ama gurigan baa caariye ku siiyey waa ku caariyeeyey yani waxa weeye ka faa'iidayso laakiinse asal ahaan kuma siinaadiin maxaa lagu caariyeysiiyey oo si magaranaysaa tabaruca ah inaad ka faa'iidaysato keliya hadhowna soo celinaysa kitaabkan baa ku caariyeysiiyey macnaha way ka faa'iidayso soona celi weye macnaheedu waanu sheegi jiraa marka markuu qofku soo celiyeysto waa inuu hee atabalcaaro atabalcaaro waaya arkaanteeda marka waa afar muciir oo qofka waa caariye siinaya haddii kitaabkan anigu aan lahaa tusaale ahaan daaqadaas xiraa fadlan daaqada xiraa kitaabka haddaa anigu aan lahaa yaa inaan bixiyo qof aan dhaho soo akhriso oo cari ahaan baan kugu dhiibay anigu waxaan noqonayaa muciir ninkii wax bixinayay muciir baan noqonaya qofka aan u dhiibay oo kasoo faa'iidaysanaya muxuu noqonayaa mustaciir mustaciir buu noqonayaa mustaciir kitaabku laftigiisa wuxuu noqonayaa mucaarun mucaar kii la caariyeysanayey labadaba xirshee yadii la caariyeysanayey haye iyo asiiqatu abkii magaranaysa caariyadu udhacaysay afartaas way muciir mustaciir mucaarun iyo iyo siiqadii sheikhu wuxuu ku yidhi raximahullah soo dhawaada wa kullu maa shay kasta oo amkana ay suuragal tahay alintifaacu bihi in la dheefsado oo waxtarkiisa laga faa'iideysto maca baqaa'i caynihi cayntii shayga iyo shaygii shay ahaantiisii iyadoo ay jirayso jaasad way bannaan tahay icaaratuhu in la caariyo bixiyo oo caariye ahaan cid loogu dhiibo way bannaan tahay idaa kaanad hadday tahay manaaficuhu waxtarkiisu aahaaran raad markay tahay waxa laga faaidaysanaysan cayn ahayn waaya shiku marka wuxuu ku yidhi shay kasta oo in la intifaacsada ay bannaan tahay maxaa ku bannaan in caari ahaanna loo loo bixiyo kitaabkii in la intifaacsadaa bannaan gurigii in la intifaacsadaa bannaan gaarigii in la intifaacsado laga faaidaysta soo maahayn caariyan waa lagu bixin karaa markaa saaxiibkaayo magaranaysaa gaari u baahan baa gaarigan ba ku caariisi dadku caari ahaan baa kugu dhiibayaa beri ii keen marka intaas maalinkaas qofkaas yaa gaariga faaidiis ka faa'idaysanaya waxtarkiis mustaciidkaa ka faa'idaysanaya shiikhuu wuxuu ku yidhi idaa kaanad waa hadday tahay manaaficuhu waxtarka la is magaranaysaa la is markay aathaar tahay raad markay tahay oo wuxuu meesha ka saarayaa shaygii lagu dhiibay waxaa ka faa'idaysa inay cayn tahay warkaama ku dhacay oo tusaale ahaan neefkan baa ku maaliyey waxaan neefkan niyo hoo kasoo magaranaysaa caari ahaan u qaado oo caanihiisa maad wuxuu magaranaysaa magaranaysaa ilma ahaan u dhalana qaado markaan dhaho qofka muxuu ka faa'iida neefkii waxtar nooceeya waxtar cayn buu ka faiday soma cayn muxuu ka faa'iiday raadka markaa fiilma guriga degan tahay guriga cayntiisii dhagaxii guriga ka samaysnaayo daaqadihiiyo qaadan maysid maxaa ka faa'idaysanaysaa guriga jiritaankiisa waxyaaluhu qabanayo ah inaad degtid marka deegaanshaha guriga aad degaysid wax la taaban kara maaha aha ee waa waxee raad ah oo muuqanayo de meeshu waa dharkii iyo waa seexanaysaa soo cayntan maxaa weeye qofkii in shaygii loo dhibay cayn kala baxo oo shay muuqda uu ka qaato wakama ku dhacay marka shiiku wuxuu leeyahay waxaan ogolnahay anagu hee caariyada shayga lagu caariysiinayo in haddii eebba kuuranaada aad raad iyo manfaca aad ka heshid laakiinse cayn aadan hee aadan ka reeban marka qofkii la maalinaya neefka waxaa la dhahayaa neefkan baan ku maaliyey caari ahaan baa neefkan kugu dhiibay caanihiisana waa kuu baneeyey baa dhahaysaa iyo wuxuu dhalo warkama ku dhacay ah, marka neefkii way la careysiiyey muxuu yahay neefkii iisoo qabo caanihii iyo wuxuu dhalayeyna inaad ka faa'iidaystid maxay noqonaysaa shay laguu baneeyey mubaax ibaaxay noqonaysaa markaasaa u kala qaadaysaa ninkan maxaa caariisiisay neefkii soo caanaha iyo ma garanaysaa waxaas shayga la taaban karo uu ka faa'iidayana maxay noqonaysaa ibaaxa marka leedahay neefkii waa ku cariisiiyo caanihiina waa hee abaxtu laka waa kuu buu ku baneeyey marka halkaasi wuu ka saaraya masaladaas watajuusu way bannaanta alcaariyatu caariyadii mutlaqatan ayadoo furan aan waqti ku xirnayn wa muqayadatan ayadoo ku dabran oo ku xiran bimuddatin muddo ku xiran gaarigan waxaan ku caadaysiiyey ilaa afar beri maxay tahay taasi muqayada waqtiga ku xiran tahay gaarigan caadi ahaan baa kugu dhiibay maxay noqonaysaa iyaduna mudlaqa weeyaano wakti ma laha wahiya caariyadu madmuunatun waa mid la damaanad qaadayo cala almustaciiri mustaciirkii korkiisii kii caariyada qaatay waxyaabi haddaan soo dhaafaynay waxaan kusoo sheegnay qaybna inay ahayd qofkii inuu damaanad qaadayo shaygii qaybna aan soo sheegnay inuusan hee damaanad qaadeen sooma ahayn caariyadu qofkii mustaciirka ahaa ta ku dheefle fuqahadu waxay yidhahdaan ta ku dheefle hadda markaan soo dhigaynay reheenta oo kaleeto reheenta qaadanaya maxaa la dhahaya magaciis reheenta qaadan magaciis yaa raahin waa kii bixinaya reheenta kan qaadan magaciis marhuun waa shaygii la bixinayey haye dheh yaa yidhi murtahin muxuu wataa fiiri ta baa la socdaa murtahin maxaa la socotaa ta baa la socota hadda caariyada maxaa qofka bixinaya magaciis muciir kan qaadanayana mustaciir waxaan soo dhigan waxaan soo dhaafno oo kaleeto iisoo qabo iisoo qabo muxuu ahaa xawaaladii muxiil muxuu ahaa qofkii xawaalada wareejinaya soomahayn kan deynta lix oo la wareejinayo cidda kale la maxaa la dhahaa mux yah muxiil waa qofkii haye muxtaar soomahayn muxuu wataa ta marka ta'da waxaa la dhahaa ta ku dheefle yacni cidda bahasha ka faa'iidaysanaysa shayga qaadanaya baa ta'da la saaraa mar walba warkaa ma dhacay dheeflaalyatadiyani meesha tada ku jira waa ciddii baasha qaadanaysay oo ku dhigaysay hadda mustaciir waa ninkii kitaabka ka faa'iideysanaya soomaa marka shee wuxuu ku yidhaahday wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala raxmatan waasica wahiya caariyadu madmuunatun waa mid heeh la damaanad qaaday cala almustaciiri taku dheeflihii magaranaysaa kii ka faa'iideysanayey korkiisa la damaanad qaaday macnuhu waxa weeye wixii shaygaas oo ka faa'iideysanayo caari ahaanta loo siiyey wuxuu wixii ku yimaada ama asagu ha ku dhufto oo kas ha ugu dhufto ama kama ha ugu dhuftee yaah adaa mas-uulkaa baan leenahay gacantaada waxay gacandama gacma maxaan soo qaybina qofka yadu damaaniyo yadu amaana yadu damaan waxa weeye qofkan wixii shayga ku dhacay ama kas ha uga dhacaan ama kama ha uga dhacaan ama cid kale ha ku dhufatay asagaa isagaa laga rabaa caayadu markaasay noqonaysaa wahiya iyado caariyada madmuunata mid la damaanad qaadayo la qaandhabayo calmustaciiri kii ee caariyada qaatay muxuu qaandhabayaa biqiimatihaa qiimaheedii buu qaanbixinayaa haddee baabaado weeye yowma talafihaa ym waqtawada yowma talafihaa waqta talafihaa marka ay baabaaday hee waktigeedii qiimiheedii maraysay ayuu qaanbixinayaa kitaabka ninkaa u dhiibtay kitaabkiibaa ka lumayba ama kitaabkiibaa rika cuntay riyaa intay dhinacyada qabteen kitaabkiibaa jarjaray waxaan leenahay shiikow gacantaadu waxay ahayd gacan hee gacan qaandhan bay ahayd geedu damaan bay ahayd kitaabkii soo gad gormaan soo gadayaa marka kitaab qiimihiisaa lagaa raabaa leenahay qiimihii marka ma haddaan haddaan bixinaya mise maalinkii uu baaba'ay shiikhu wuxuu ku yidhaahday waqta yowma talafiha maalinkii shayga uu baaba'ay waqtigiisu ma kala duwanaa tusaale ahaan shaygaa u dhiibtay wuxuu baabaayay sabtigii haddaa shaygiisii baa tidhi niga shaygii waa baabaayba caariyadaan kaaga qaatay maxaan leenahay iska bixi lacagtiis lacagta waxyaa lagu xisaabinayaa waxaa la xisaabinayaa laba waqti meesha noo yaal ma hadda oo talaado ah mise sabtiguu baaba'ay shiikhu wuxuu ku yidhi waqta talafiha yowma talafiha maalinkuu baaba'ay qiimuhu joogay baa lagaa rabaa hadduu maanta joogo tusaale ahaan talaadadu joogay shan doolar sabtigiina lix doolar jooga maxaa laga qaadaya lix baa laga qaadaya warkaama ku dhacay faslun fi lqasbi qasbigi waxa weeye dhaci qofkii la dhacayay shaygii la dhacay axkaamtiis maxay noqonaysaa waman kasaba qofkii dhaca maalan qofkii xoola dhaca muslim xooliis qofkii dhaca maalkaasoo liaxadin qof uu leeyahay lazimahu waxaa waajibkaa ah, raddu inuu soo celiyo soo celi oo gaari buu ka dhacay gaarigahee soo celi wuxuu kaloo kusoo darayaa waa arshu naqsihi wixii nuqsaan ku yimaado iyo garaafo ku yimaado oo dhibaato ku timaado shaygii qaandhabkeedii arsh waxa weeye qaandhabkii wixii naqsi ku yimaado qiimo ku yimaado hee qaandhabkeedii buu soo celinaya wa ujratu milihi isagoo kale tiradii uu ku shaqayn lahaana wuu soo raacinaya <laughs> waaya gaarigii qofku uu dhacay waxaan leenaha horta gaarigii soo celi wuxuu dhacay gaarigii sabtigii buu dhacay gaari waaraada soomaa waxaan leenahay jimcadii baa la maraya shiku gaarigii soo celi inteebuu beri baa haystaa sideed beri gaarigaas maalin kasta wuxuu shaqayn jiray konton konton ku dhufo todoba shan toddoba ku dhufo soddon iyo shan soomaahan saddex boqol iyo konton doolar miyuu hadda shaqeeyey yaa sabtigii baa la dhacay jimcaa la maraya miyuu shaqeeyey hadduu shaqeyn lahaa muxuu keeni lahaa saddex boqol konton doolar dayib kaas waxaa loo yaqaanaa ujratu mithil qabo lacagta maxaa loo yaqaanaa ujratu mithlin labo gaarigii intuu la sii buu meel kasii tuuray oo indhihii waxbaa ka jabay iyo caqaayad hoose dhaawac baa gaargaaray isna naqsi baa la dhahaa naqsi gaarigi maxaa ku yimi naqsi baa ku yimi shiikhu marka wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala qofkii gaari xoolo dhaca koow lazimahu radduhu maxaa la rabaa inuu soo celiyo muxuu ku soo darayaa wa arshu naqsihi nuqsaantii gaariga gaadhay ama shayga gaadhay qaandhabkeedii buu kusoo darayaa wuu soo qaandhabayaa wuu bixinayaa ayadan muxuu kaloo bixinayaa wa ujratu milihi isagoo kale mil isagoo kale wuxuu ku shaqeyn lahaana hee inta uu haystay wuu kusoo darayaa gaariga suuqaa la tegayaa gaariga kale isbuuc inta ku shaqeyn lahaa saddex boqoloo doolar saddex boqol iyo kontonkii ken baa la dhahaya warka ma ku dhacay intaas baa qofka laga rabaa ayib faidaa talifa hadduu shaygii baaba-ay gaarigii baa bedelo ka dhacayba daminahu wuu damaanad qaadaya damiinahu wuu damaanad bixinayaa bimilihi hee isagoo kale wuu damaanad bixinaya hadduu yahay shaygu shay milina mili waxaa la dhahaa wixii miisaan gala ama kiil gala baa la yihaahdaa mili warkaa dhacay wain kaan in kaana lahu milan waa hadduu lahaa weeye wa biqiimatihi qiimihii gaarigu shaygu bixinayaa in lam yakun lahu hadduusan lahayn hee mithil waa gaarigio kale qiimihiisii buu bixinayaa goormuu bixinayaa qiimaha akhara ma akhara maa mar goortii ay ugu badnayd akhara maa kaanat min ym akhara maa kaanat maalinkay ugu badnayd waa ku macaynaysaa intaa maalinkay ugu badnayd laga soo bilaabo min yowmi alkasbi maalinkii la dhacay ilaa yowmi talafi ilaa maalinka uu baabacay kabahasoo hareey kabahasoo hareey shiiku wuxuu ku yidhi shaygii kii hore sadarkaa hore muxuu tilmaamay shaygii inay wax ka nool yihiin soo maa harigii waxbaa ka nool gaarihii hota keen wixii dhawax soo gaarina kab intuu ku shaqayn lahaana hee soo gaarigii lama masoocelin bahaadaan buu ka dhacay gaarigii maxaa ku dhacay waa qallimaya alena kaasoo kale shaygaas ah, dhacday hadduu mitli lahaa hal bay ahayd halkeen markaama ku dhacay shan kiish buu ahayd shan kiish baad daatay shan kiishkeen mitli wey mitli male soomaahan gaari buu ahaa hadduu eebba ku waxyaaba ilahay la midka ahaa wa qiimihiisi baa bixinaysaa in lam yakun lahu milu hadduusan wax lamid ahee san jirin qiimaha goormaa la bixinayaa marka shigaanu gaari buu ahaa gaarihiina waa dhacay qiimihiisi baan bixinayaa halkaas marka la marayo maalinkuu dhacay sabti bay ahayd haye maalinku gaarigu qallimayna goormay ahayd sabtideedii kale soo maa yaah ayib waxaan leenahay intaa inta ka dhexaysa maalinkii ugu qiimo sareeyey baa la soo raadinaya suuqaa la tegaya gaarigan maalin sabtigii wuxuu marayey shan kun axaddii wuxuu marayey toddoba kun isniintii wuxuu marayey afar kun tusaale ahaan saale jimcadii wuxuu marayey toban kun waxaan leenahay shiikh wuxuu ku yidhaahday wuxuu bixinayaa akthara maa kaanat maalinkay ugu badnayd laga bilaabo min yowmi alqasi maalinkii la dhacay ilaa yowmi tarihi culmaankay baabaaday inta ka dhexaysa tobankaa beri inta ka dhexaysa maalinkii shaygaasi qiimaha ugu sareeya uu gaaray ayaad hee qiimahaasaa bixinaysaa maxaa bixinaya marka gaariga hadda ah? toban kun baa la bixinaya wy ninkii marka wax dhaca howlba u taalla faslun fi shufcati shufcadii shufca min ashafci wey shafci tira shafca iyo tira witra suma jiraan <coughs> ya shafca maxaa tirada dhabankaa soo maa witrna waa tirada isdheer marka ashufca xaggaas bay ka timaada baa la yidhi waaya oo shafcadu soomaaliga haddaan ku hormaro shafca waxaa la yidhaahdaa adiga iyo saaxiibkaabaa waxaa lahaydeen tusaale boos baa lahaydeen labaatan labaatana waa wada lahaydeen booska hebel intaasuu leeyahay hebel intaasuu leeyahay midna ma jirto booska waa la wada leeyahay m midna yacni in ma kala calaamadsana warkaa ma ku dhacayo calaamad ma kala marsana ma kala go'na wuu isku yaallaa labaatan labaatan yaa iska labaatan labaatankan adiga iyo saaxiibka waa iskale soomaa ayib saaxiibkaa qaybtan waxbuu ku leeyahay qaybtan waxbuu ku leeyahay adna sidoo kale qaybtan waxaa ku leedahay qaybtanna ah, waa wada leedihiin saaxiibkaa suuquu tegey hebel wuxuu hebelow kuwasaasaan qayb ku leeyahay qaybteedii gal oo intaa isii wuxuu qaybteedii hee qaybteedii gal shan kunna isii kaasi wuu baxayaa meesha kula soo galay nin cusub soo maaha ninka cusub muxuu kula leeyahay intii ninkii lahaa oo kale u leeyahay boodku kula wadaagaa halkaa marka maraysa xogtii baa kuu timaaday halkaa markay marayso shufca waxay imaanaysa oo u yeelana shufca maxay tahay ninkii booska laga galay intaa u timaado inaad tiraahdo inteedu ku siiye shan kun oo konton saaraaqmay shan warkama ku dhacay shafaac waxaan waa intaas yaa intaa marka qaacidada shafca maxaa la yidhahdaa shafca waxaa la yidhaahdaa waaya waa xaqu xaqu tamallukin xaqu tamallukin qahriyun xaqu tamallukin qahriyun yathbutu lishariiki alqadiim xaqu tamalukin qahriyin yathbutu lishariiki alqadiim soo maa lishariiki alqadiim cala shariiki alxaadithi cala shariiki alxaadithi bisababi sharikati bisababi الشركة بالعوض الذي ملكه على قولها حق حق تملك shay milkiyadiis in qofku lahaado weeye uu yeesho xaqaasoo yahbutu sugnaanaya yuu sugnaanayaa lishariiki alqadiimi shariikii hore kii booskan hee kii booskan markii la wada lahaayee hore hee kii horay kii haray yuu xaqaasi eh, laga soo qaadayaa cala shariiki alxaadidi kii cusbaayo gadaalka ayaa xaqa laga qaadaya oo kaa horaa la siinaya waana si khasab ah, a maah waa khasab idin macnta lagama rabo muxuu ku yeeshay xaqaas bisababi sharikati wadaagii ee ninka hore wadaagan darteed buu hee ku yeelanayaa see buu qaadanayaa bilciwadi bedel inuu siiyo qofkii cusbaa alladii bedelkaasoo malaka bihi uu xoolaha ku yeesha kan cusubiso shan kun xoolaha kuma yeelan booskan muxuu kusoo galay shan kun buu kusoo gala soomaayan shanta kun inuu celiyu yiraa shanta kun iga qabso hee ayuu ku yeelanayaa marka saddex tiir bay leedahay keliya shafiic saddex tiir bay leedahay shafiic shafiic mashfuuc shaiic waa saddex shardi shaiic saddex rugni shaiic iyo mashfuuc iyo mashfuucun minhu saddexdaa eray wey bis siiqaa iyadoo ma baahna shaiic iyo mashfuuc iyo yuusuf shaiic iyo mashfuuc iyo mashfuucun hee minhu shaiic waxa weeye qofka wax qaadanaya ninkii booska marka hore qaybta lahaa yaa sharikada qbt qaybtii hore ku jiray oo qaybta labaadna ku darsanaya shafiici baa la dhahaa mashfuucna waa wixii uu qaadanayay booskii tusaale ahaan mashfuucu minhu waa ninkii dambe oo cisbaayo wax laga soo qaadayay warkaa ma ku dhacay yaa warkaa shiiku muxuu ku yidhi masalada istifaamakaa washufcatu shufcada haddaan soo sheegnay oo qofka inuu hee ninkii cusbaa uu kala soo wareego xuquuqdii isagoo qaybtiisa lacagtiisa u celinaya waajibatun waa mid sugan waa mid hee sugan ay haabitatun waa mid sugan waxay ku sugan tahay bilkhuldati bilkhuldati shirkadiibay ku sugan tahay shirkadii khulda waa shirkadii wadaaggiibay ku sugan tahay shayga la wadaagay duuna aljiwaari jiwaarkii kuma sugna shirkadii la dhihi jiray shirkaddaa laba qaybood u qaybsantaa markii aan soo marinay kitaabka la yidhaahdo sekada labadii qolo sekadii labada qof ee xooluhu isugu jireen waxaan u qaybin qaybin mid xoolahana isugu jiraan laakiinse la kala yaqaan intan waa intii hebeel intanna waa intii hebeel taan waxaan u bixinay sharikatjiwaarbaljiwaar waa isugu jirtaa laakiinse ninkasta muxuu yaqaanaa intiisii ma fahamtay tan kalena waxaa weeye sharikatu khulda khuldadu sheegaya khulda macaan waa sharika yaa khuldatu shuyuuc khuldatu hee shuyuuc shuyuuc waxay tahay ooto hadda sheegaye waa mid xoolahan isku jiraahi hee aan la kala garanayn kaagii meeye warkaa ma fahamti taantakan ninkan booska way wada dhaxleen haddii booska la wada dhaxlo miyaa laka yaqaan intaaduu leedahay aabbahabaa labaatan labaatan lahaa ama ninkan labada nin aabbahood labaatan labaatan buu lahaa odayg baa dhintay labaatan labaatanka yaa wadaaga labadan qof khuldadooda iyo shirkadda ay wadaagaan booska ay ku wadaagaan shuyuuc baa loo yaqaanaa lama kala garanayo mid kasta booskiisa gaarkaa lama kala yaqaan yacni taaka kastoo booskaa ka mid ahee way wadaagaan warkaama ku dhacay shiikhu marka wuxuu ku yidhaahday shirkadda loo yaqaana khulda ee aan xoolaha aan la kala aqoon ayay shafacadu ku bannaan tahay duuna aljiwaari jiwaarkii kuma bannaana ayada yacnii markii booskii labaatan labaatanka dhexdii uu ka jeexan yahay oo ninkana intaa leeyahay ninkana intaa leeyahay waa iska jiwaar warkaama ku dhacay yah waa iska jiwaar inkastoo daris ay yihiin waa iska jiwaaroo kaasi shafcaha uma baahna maxay ninkasta muxuu yaqaanaa war hebelow intaas intay toban labaatankiiga waa kaase gado meesha wax lasuu qabsada ma yaqaan marka shafcadu maxay ku bannaan tahay bilkhuldati ay maca alkhuldati shirkadii hee isku dhafka ahaydoo xoolaha aan la kala aan la kala saari karaynin shardigaa waa mid fii shay bay ku bannaan tahay yanqasimu qaybsami kara duuna maa shay kuma bannaana laa yanqasimu aan qaybsami karin boos asaguba hal mid tira shafca ma geli kadho maxaa yeelay haddii la qaybin lahaa miyo qaybsami lahaa waxba tari mayo ah, ninkan wuxuu laba mitir weye meeshanba jikadoo dhanba waa laba mitir laba mitir haddii la kala qaybayo mitir jika mitir ma loban ka dhaca maya marka shafcada waxay gashaa laba shardi buu ku galay kow booskii aan la kala lahayn tusaale markaan booska ku bixinno booskii aan la kala lahayn kow labo qaybsamina kara soo loo masala maa markaa boosku waa inaan la kala lahayn oo yacni taako kastoo ka mida la wada leeyahay laba uuna qaybsami karaa hadduusan qaybsami karin shimca ma geli ka dhowey fii maa shayba shimcadu geli kartaa yanqasimu qaybsami kara duuna maa shay ma geli kardho laa yanqasimu hee aa qaybsami karin wey warkaa ma ku dhacay wa fii kulli maa shay kasta bay gashaa eh, shufcadu laa yunqalu aan la rari karin laa yunqalu hee aan la rari karin oo minal ardi dhulkii ka mid ah kalciqaari guryihii iyo wakayrihii wixii guryihii aan ahayn beerihii iyo guryihii iyo booskii caadiga ahaa iyo bay gashaa marka shiikhu wuxuu ku yidhi shufacadu waxay gashaa wixii aan la rari karin oo dhul ah marka soo uruur khulaasadu waxa weye shufaca waxay gashaa dhulka iyo wixii la xihiira bay gashaan ma fahamta iyo gashaa shafcadu dhulkii dhulkii bannaanaa iyo wixii la xidhiira dhulkii guriga laga duldhisay oo kaleeto guri somaatukaan gurigii laga duldhisay oo kaleeto amase beer laga duldhisay oo kaleeto wixii la halmaala xaga mar maxaa ku baxay howladu gaari ma gasho shafcadu gaari ma gasho haye dad bukuuranayahay soo qabo waxyaabihii kale oo dharka ma gasho kitaab meel taalmo gasho wakaa huduud maxay galaysaa dhulka iyo wixii la xidhiira dhulka marka dhan waa la gadaya wixii dhulka raaci kara dhulka dhulka gurigaas albaabadiisa tirniigiisa dhulkay la socdaan soo maa wakaa wa kulli maa shay kasta gashaa laa yunqalo aan la rari karin min al ardi dhulkii ah iyo kal mintaas waa bayaaniyo naxwada haddaa darsigii toonaad maraysaan mintan macnaheed waa baratee min bayaaniya baa la dhahaayo waxyaabahaas aan rari karin bay ku faahfaahinaysa kala ciqaaray sidii guryihii oo kale boosaskii iyo waqeyri wixii la mid ah booskii guriga laga dhisiyo wixii beerihii iyo wixii laalmaadow waaya bithamani asagoo bixinaya bithamani asagoo bixinaya bay ku ansaxaysaa shufcadii alladii lacag thamankaasoo waqaca uu dul dhacay caleyhi korkiisa albeycu beecu dul dhacay warkaama ku dhacay ha maxaa kula soo wareegi kartaa meeshan lacagta qofku guntatay weeyaan markaas warkaas warama waaya wahiya shufcadii su lagu siiye maaha horta ka idan qaadan mayse mactaa ninkii gatay waxaa leedahay shiikow hebel maadow meesha ka haybsada haa qabso waa tane iga gado walaalow iyo kidaa meeshaan wada lahayn iyo looma baahana waa ku khasban yahay baryo maa warka ma maxaa yeelay nin cusub weeye dhib baa laga cararayaa kii horena isfahamsanadeen baa dhici kara aad heshiis aayadeen kan muxuu la imaan doonaa ma garanaysid marka xaq degdegaa lagu siiyaa inaa kasoo ceshin kadib wax shaygii marka wahiya shaygaasi calal fawri wey shafcadii kala soo wareegidii qofka waxa lagala soo wareegayay calal fawri si degdega ah weeye haddaad maqashidooda iska nasato saasuu meesha xaq ku yeeshay fain akharaha hadduu dibdhigo macal qudrati asagoo awooday inuu ka ceshto maca qudrati awoodid uu awoodaya calayhaa shafcada uu awoodaya isagoo awooday inuu hadduu dib dhaco batalat shafcadii way ka burtay ninkii weysii ula lahaaday wakama ku dhacay yaah macnuu muxuu yahay saaka hal saac markii marisi baa ogaatay saaxiibkaa inuu hee hoosii qeyb gatay waa iska bagaxda danahaga is dan aan dhib badnayn cunto maadan cunaynin salaad maadan ku jirin habeen ma ahanoo dee lama seexanayno caadi marka markii saacad dumarsa labayo tobankii duhurnimo saddexdaa saacadood miyaa shaqa haysay soo awoodu maadan hayn mushkila miyaa ku haysay ninka kaga soo ceshtid kaa hortaagan waa maya soo maa waxay ka dhigan tahay waa ku qanacsanahay waa ka dhigan tahay shafacadii marka way burtay marka ka baxday fursadaas hee way ku dhaaftay fursadaas way ku dhaaftay waidaa tasawaja hadduu guursaday imra'atan ninkii wax kula wadaagay hadduu guursaday imra'atan haween hadduu guursado calaa shiksinna ku guursado qayb oo dhulkii ka ah ama shaygii la wadaagay qayb ka mid ah ku guursiya heblaayo meherkaagii dhulkaasaan qayb leeyahay oo kuu siiye hadduu yidhaahdo soo suuragal maa haa haye maxaa la samaynayaa akhadahu wuu qaadanayaa ashafiicu shafiicyaa weeye shafiicyaa weeye kii markii waagay labada qof ahaayeen oo hore kii hee qaybta la wadaagay wey shafiicu akhada wuu qaadanayaa hu gabalkii gabadha meherka loo siiyuu qaadanayaa haye muxuu ku qaadanayaa bimahrlmili ha mahrulmili wax loo yaqaan ku qaadanayaa gabadhan booskan boos maa booska labaatan kun buu jooga xagga askariga asaga odaygu wuxuu yii niyo dhegeyso saantuu guursa heblaayo waxaa meherku u siiyey boos xaggaa ku yaala oo nin aan la wadaago qaybtii aan la wadaagay baan ku siiyey soo manfaca la isdhaafsaday soo maaha ninkii markuu maqlay hebel qaybtiisa islaambuu meher u siiyey qoftii buu imaanaya heblaayu wuxuu adoo kale oo gabadhaas ah gabdhaha kula midka ah meher ahaan maxay u qaataan waxay lix kun lix ku khasaaraya lixdaa kun meherul mithli baa la dhahaa meherul mithli baa leeyahy halkaa ku dhacay sis waxaa la dhahaa magacaabin gabadhaas gabdhaha laacidka ah waxa ay qaataan ayaa mehermitl la yidhaahdaa kaasaa la siinayaa marka kaas kii uu farta ka saaraya wa in kaana shufacaaw shufacadu hadday ahaayeen jamaacatan koox hadday ahaayeen waxyaabaha qolada wax wadaagtay hadday badnaayeen oo laba aysan ahayn istaxaquu way mutaysteen haa shufcadii bay mutaysteen calaa qadri lamlaaki haa milkiga xadba xadiga uu la eegyahay xadiga iyo saamiga qofkaas qof kasta uu la ayuu hee ayay ku mutaysteen tusaale dhulkii xaggan yaalay afar qof baa leh ama saddex qof baa leh soomaa dhulkan wuu weyn yahay qof wuxuu leeyahay dhulka hadduu magaranaysaa weynaayo boqol kun ahaa tusaale ahaan qof wuxuu leeyahay dhulkii xaaf olana maxaa leedahay nina labada kalena inta soo haafka kale kala qaybsadaan hadhow mid hadduu baxo labadii kaleo ka mid ah maxaa soo haraya kii haafka lahaa iyo magaranaysaa kii kale sooma soo harayaan si siman u bixiya miyaa la dhahayaa lacagta ninka uu qaatay maya waa loo kala badinaya kii haafka lahaana isagaa qaybta badan bixinaya ninkana wuxuu bixinayaa qaybta soo haray marka aduu xisaabaad bay gelaysaaye haddii shufacadu ay badnaayeen qadar islaegn ay ku wada lahaayeen meeshan mid ka midana ah uu baxo kaa baxay cidda uu ka gaday siay meesha uga saaraan soo lacag siin mayaan lacagtii ay siinayeen shafacadaa loo qaybinayaa hadday meesha ku kala badnaayeenna se u kala badnaayeen ba u xisaabsanayaa hadday sinnaayeenna hee lacagtii si siman ba u wada bixinayaan si u wada yeeshaan shayga ismu filqiraad qiraadkii ama mudaarabadii mudaarabana waa la mudaaraba qiraadna waa la dhahaa waa mudaaraba maxay tahay mudaaraba waxa weeye biniaadanka ilaahay dad baa xirfadale soo maah yah qof baa ganacsiga aada u yaqaan laakiinse lacag ma haysto midna ilaahay baa xoole u dhiibay laakiinse muxuusan haysan xirfada ganacsiga ma yaqaanba dadkaas soo inay wada shaqaystaan lama rabo soo wada shaqaysanayaan diinta islaamku way fududahay waxaa la mudaaraba ka shaqaysta mudaaraba maxaa tahay aduu lacagta keen adna shaqada keen warkama fahamti mudaarawa wataas waay waa dafculmaali dafculmaaliki maalan dafculmaaliki maalan lilcaamili kii xoolaha lahaa dafculmaaliki kii xoolaha lahaa inuu bixiyo maalan xoola bixiyo oyuu dhiibayaa lilcaamili kii shaqada qabanayay liyacmala fiihi liyacmala hee fiihi si uu ugu shaqeeyo si uu hee ugu shaqeeyo kadibna waalribxu baynahumaa faa'iidana udhexeynaysaa waalribxuna hee baynahumaa waa kaa waaya waa dafcu lmaaliki maalan lilcaamili liyacmala fiihi waalribxu baynahumaa waaya lix tiir bay leedahay tiirarka iyo qeexitaanka waxaan idinku sheegayaa kitaabkan waa base asaas weeye waa fahamta soomaahan inaad qabataan oo ku dartaan inta kale waaya haye maxaan leenaha lix tiir bay leedahay kow maalik nin xoolo horta inuu meesha joogo maalikun waa nin hee xoole waa inuu joogaa meeshii ismaaciil nala socotaa waa inuu maalik joogaa labo caamil nin shaqada qabta waa inuu joogaa meeshan soo laba maah yah waaya saddex maal waa in meeshii maal la keenaa waa in meeshii ee eh, xoolo la keenaa saddex afar camal waa in meesha shaqa timaadaa waa in meesha ee eh, shaqa timaadaa shan ribxun waa in meeshii faa'ida timaadaa dise faa'ida maxaa lagu maxaa lagu maxaa lagu sheekeynayaa ribxun waa in meesha ee faa'ida eh, timaadaa siiqatun baa ugu dambaysa marka waa la ururin karaa maalik iyo caamil soo labada heshiis gelaya maaha caaqidaani waa lagu dhigi karaa maxaa lagu soo ururin karaa caaqidaani labada heshiisa geliyiin waa maalig iyo caamilkii haye camalkii iyo ribxigii cafwan camalka iyo maalka midna maal buu keenayaa midna muxuu keenayaa shaqadii labadaasna waxaa la dhihi karaa macquudun bihi macquudun bihi wixii lagu heshiinayey oo heshiisu ka dhexdhacayay nina inuu xoola keeno nina hee inuu keeno shaqo inuu keeno inuu shaqo keeno ayib arinkaa ku xiga waxa weeye ribixii soomaan ribixna waa banaanka ribaxa iyo siiqadana maxay isku noqon karaan afar bay noqonayaan haddii la ururiyo waa afar haddii la badiyo noqonayaan lix bay noqonaysaa shiikhu wuxuu ku yidhi raximahullah walilqiraadi qiraadka ama mudaarabada beeca la yidhaahdaay arbacatu shuruudin afar shardi buu leeyahay afar shardi waa in laga helaa kow an yakuuna waa inuu ahaadaa calaa naadin naqdi waa inuu yahay lacag waa ina meesha timaadaa waa in maal meesha yimaadaa lacag naqdigaasoo lacagtaasoo min adaraahimi dirhamye ah wadanaanira ama diinaara ah meesha waa in lacag timaadaa warkama ku dhacay yah ninka waa inuu xoolo dhiibaa yidhaahdaa lacagtan ku shaqee wa an ya'dana waa inuu u idmaa rabbulmaali ninkii xoolaha lahaa wey rabbulmaalku waa ninkii xoolaha lacagta bixiya waa inuu u idmaa lilcaamili kii shaqaynaya waa inuu idmaa muxuu idmayaa fi tasarufi inuu ku shaqagalo xoolihii inuu ku shaqagalo wax ku gado wax ku soo gato warkama ku dhacay fi tasarufi inuu hee ku shaqagalo mutlaqan si furan oo wax shardiga uusan ku xirayn si furan hee uusan wax shardiga ku xirayn koow aw amase fii maa shay inuu ku xiro laa yanqadicu uusan go'aynin wujuuduhu helitaankiisu haaliban inta badan ninka maaliga xoolaha leh soo garan maysaan iska diisha waaye so ilama socotaa ardo yaah muxuu ku yidhi waa an aw amase fii maa shay buu ku xirayaa laa yanqadicu uusan go-ayni wujuuduhu in la helo haaliban inta badan ninkan xoolaha leh soo shan kun buu dhiib wuxuu yii niyo shantan kun tijaaro ku gal ganacsi noogu gal soo muusan dhihin labada midkood imaa inuu fasaxo yidhaahdo ku shaqa gal waxaa ku shaqagelinaysa adugu meesha ama gaari ku iibi ama raashin ku gal adiga kuu taala tijaaro ku gal wuu furan tahay soomaa amase inuu ku xiro shay inta badan aan la waayi karin yaah wuxuu yidhi shantan kun yahow oo mudaarabada aan kuula geliyo waa inaad ganacsiga ganacsiga aad ku gelaysaa waa inuu noqdaa ganacsiga bakhaarada miyaa la waayayaa inta badan shay aan la waayin ah, waa inaad magaranaysa haddii ee bukuna arrinkaa shay gaar ah laakiinse inta badan la heli karo wuu ku xidhi karaa shaygaa ku gad marka maxaa soo baxaya shaygaa mooyaane wax kale kuma kuma gadi karo waa soo baxaysa laakiin shay aan laba heli karinba yaah ganacsiga waxaa ku gashaa hadduu eebbo kuu ronaado jawharta noocaasa dheymanta noocaas ah, badda salkeeda laga soo helo baaca tijaarada gal xagee laga soo helayaa boqolkiiba hale taa waxaan lahayn halahaa beecan ma wejirayaba wax soconaya maa ninka ama u baasha ama waxaa ku xidhaa waxee la heli karaa ku xir wey macnuhu waayahay wa anlaa yuqadara waa inaan lagu qiyaasin oo lagu jaangombin muddat muddo waa inaan lagu xirin muddo waa inaan lagu xirin qofkan waa in la siiyaa wakti hee uu faa'iido kusoo saari karo haddaad sanad baa hawshaa ku jiraysaa sanad muxuu ku qaban karaaba haba marka wad muddo lagu xirmayo bukisho ninkii waa howlgalay soo maah ma boode wa an yashrida waa inuu u shardiyaa lahu caamilkii shaqaynayey juz-an qayb macluuman la yaqaan min aribxi faa'iidadii markaad tiraa niyo lacagtan qabo oo ku shaqee yaah faa'iide intaasana waa helaysaa faa'iida saddex siyaabood baa loo sheegaa mid waa xaaraan lama ogola beeca baa ku burayaa labana waa la ogoliya warniyo lacagtan tobankan kun qabo ganacsi ku gal wixii faa'iida oo yimaada boqolkiiba intaasaan ku siinayaa ama leedahay nisbaa la maxaa la nisba boqolkiiba intaa boqolkiiba e eh? intaa waa percentage boqolkiiba intaasaan ku siinaya soo mida maa amase inuu yidhaahdo wixii feegaaya soo baxa saddex meeloodoo meel laba meeloodoo meel saas oo kale saddex meeloodoo laba meel ayadana waxa la dhahaa jusiya maxaa la dhahaa jusiya marka tasaddexaad waxa inuu yidhaahdo ninkan alaabtan xoolahan ku shaqagal tobankan kun waxaana ku siinaya faa'iido toban kun oo doolara ah. inuu qeexo yidhaahdo lacagta caada u sheego shan kun oo doolar baa ku siinayaa lix kun oo doolar waa ku siinaya inuu yidhahdo arrinkaa marka lama taa dambe lama ogola hadduuna lixdan kun oo doolar ku siinaya ku dhaho tusaale ahaan markii faa'iidada soo baxda ka waran faa'iidada lixda kun baa noqotaba faa'iidada hadda noqotay lixda kun bay noqotayba maxaa yaa qaadanaya caamilkii baa marka faa'iido qayaxanoo lix kun baa ku siinaya ama intaasaa kun baa ku siinaya ama ta taas waa la diidaya nes muxuu dhihi karaa boqolkiiba intaasaa ku siinayaa muxuu kaloo dhihi karaa xoolaha saddex meelood oo meel faa'iida soo baxa ku siinayna laba meelood oo meel marka waxaa bannaan jus-iya ama nisbaa bannaan maxaa la ogoleen mucayana mid qayaxanoo ta intaasaa ku siinayaa lama ogola min aribxi wa an laa yuqadara bimuddatin waa ina muddo lagu jaangoyn inta ninkii waa howlgalay soo maah gacantiisu gacan aamina waay yaduhu yadu amaanin yadu maxaa weeye yadu amaan yadu amaan waxaa laga wadaa wixii uusan asagu kas u samayn oo khaladoo yimaada laguma laha way macnaheedu yadu damaan maxaa laga wadaa kas u same ama kamaa u samee labadaba hee waa lagaa rabay marka sheikhu hadda muxuu ku yidhi walaa damaana wax maqdhawca lagama rabo can alcaamili ninkii shaqada qabanayey ilaa bicudwaani inuu dulmi sameeyo mooyaane xagga maxaa ka fahamtama yaduhu yadu amaan wa waidaa xasala haddii la helo ribxun faa'iide haddii la helo iyo waa khusraanu khasaaro iyo naqsi ninkii wuu shaqeeyey faa'iidadaa soo baxday waa lasii shaqeeyey maxaa soo baxay khasaaro maxaa la samaynayaa jubira waa la kabayaa alkhusraanu khasaaradii waa la kabayaa biribxi faaida soo baxaa la kabayaa warkaa ma ku dhacay yani ninkan toban kun baa shaqadu ahay soomaliya lagu qabto ya faaida waxaa soo baxday tusaale ahaan sideed kuna ah. iyo raasumaalki iyo khasaarayo laba kun oo khasaaraa maxaa leedaha marka hore intaan sideeda kun la qaybsana hee raasumaalkii tobanka kun ahaayo shiikoo lagu dhiibay horta hee khasaarada ka saaro buuxi laba kun ku dar maxaa soo haray markaa lix kun sideed kun bay ahayd laba kun waxaa lagu kaba khasaaradii maxaa soo haray lix kun lixdaa kun baa faa'iidadii marka lixda kun maxay noqonaysaa faa'iidadii noqonaysa waaya wakaas waawan faslun fi lmusaaqaat kanaa ku daraynaa insha allah musaaqaat soomaali waxa lahaa isla waraabtan maxaa la lahaa soomaaliga isla waraabtan waraab soconaysa waraabkii waraab in wax la waraabiyo isla waraabtan baa soomaaliga isla waraabtan waaya lix tiir bay leedahay iyaduna isla maraatanku waa geedaha ku tacalluqdaa si fiican ila soco isla waraabtanku waxa weeye arkaantiisu marka waa lix xabo kow maalik nin beerta leh inuu jiro maalik waa nin beerta leh labo caamil nin shaqadii qabanaya saddex camal shaqa la qabanaya inay taal meeshii shan ya afar thamarun in miro ay jiraan miro laga shaqeynayo inay jiraan siiqatun siihee siiqatun habkii heshiiska u dhacayay in la sheego musaaqaadku marka waa taas musaaqa waaya waa dafcu shaksi tacriifkeedu dafcu shaksi qof in farta laga qof inuu dhiibo defcu shaksi qofku inuu dhiibo shajara nakhlin aw cinabin shajara nakhlin heeh aw cinabin geedihii ma garanaysaa timirta ahayd ama geedihii cinabka ahaa inuu qof dhiibo yuu dhiibayaa liman qofku u dhiibayaa yatacahaduhu ka shaqeynaya qof ka shaqeynaya u dhiibaya qof hee ka shaqeynaya u dhiibaya oo markuu ka shaqeeyo maxay faaida ka dhalanaysaa calaa annahu calaa anna lahu qadran macluuman min athamari calaa anna lahu hee qadran macluuman min athamari wuxuuna kula heshiinayaa qadar la yaqaan inuu hee midhaha ka siinayo qadarka la yaqaan marka waa qadar ah laba meeloodoo meel saddex meeloodoo meel iyo la halmaala ee maahan hee lix kiilo toddoba kiilo ku siinayaa ma waaya walmusaaqaatu isla waraabtanku jaa-isun waa mid ku sugan cala nakli geed timirkii iyo walkarmi geedkii hee cinabka ahaa walaha laba shardi bay leedahay kow axaduhaa waxa weeye an yuqadirahaa waa in lagu jaangooyaa bimuddatin waqti macluumatin la yaqaan waqti la yaqaan waa lagu jaangooyaa see lagu garanaya waqtiga la yaqaan yacni waqti la karo geedahani miro fiican bay kusoo saari karayaan oo ma garanaysaa waa ku bislaan karaa waqtigaas waa in waqti lagu jaangooyaa kow labo waa an yucayina waa in loo caddeeyaa lilcaamili kii ma garanaysaa caamilkahayo beerta ka shaqaynayay jus-an gabal macluuman la yaqaan see loo yaqoonayaa bil bil biljuz hadda maxaa faaiida maxaa lagu qaybsanaya saddex siyaa sooma ahayn mid waa lama ogola laban looga leeyahy nisbe iyo jus-iyo soomaa wakaa haddeenna macluuman la yaqaan maxaa lagu yaqaanaa biljus-iyati jus-iyo lagu yaqaan oo ah laba meeloodoo meel baa midhaha ku siinaya ama saddex meeloodoo meel ama nisbo boqolkiiba intaas baa laku siinaya oo kaleeta ah oo min athamari midhihii ah solashati lama buuxin shaqadii waa la guda galay haddaba ninkii beertii afarta laga saara beertan waatan beerta laga shaqeynaya waa beer timira ama beer hee cinab beer moosi beer galeyiyo beer hidaaya ma aha warkaa ma ku dhacay musaaqaadka waxay ku ansaxaysaa timirta iyo iyo cinabka bes geed kale kuma jiro camba kuma jiro ninkii cambahan ka shaqee wixii soo gaa intaasa ku siinayaaye ma jirto warkama ku dhacay waay uma kadibna alcamalu markii shaqadii la bilabay shaqadu laba qaybood bay noqon doontaa uma kadibna alcamalu shaqadu fiihaa laga shaqeeya beerta calaahee darbayni labo laba qaybood weeye midkood camalin shaqo yacuudu ee u laabanaysa nafcuhu camalkaas faa'iidada ka imaanaysa ee u laabanayso ila thamarati mirihii geedka saarnaa fahuwa shaqadaa waxaa iska leh calal caamili bay saaran tahay kii hee shaqaalihii bay saarantahay shaqadii qabanayay mirahan shaqada laga qabanayo beerta laba shaqo waayo shaqo miraha ay faa'iide ka helayaan see weyba waraabintii biyaha la waraabinayey qashinkii in meesha laga guro in magaranaysa geedka hoostiisii la dayactiro soo ma in la buufiyo oo cayaanka laga buufiyo shaqadaas shaqadaasi waxaad u taraysaa mirihii baa tayo ku yeelanaya soo ma shaqadaa miraha tayada ku dhinanaya caamilkaa laga rabaa inuu qabto o wa camalan iyo shaqo yacuudu u laabanayo nafcuhu waxtarkiisu ilal ardi dhulku u laabanayo dhulkii u laabanaya oo tusaale in derbiga lasoo wareejiyo yaambadii iyo magaranaysaa garaweyntii lagu shaqayn lahaa ah. haddii eebba ku roonaado siidhkii iyo mirihii la keeni lahaa soo qabo cagaftii dhulka la gelin lahaa shaqadaas yaas yaa ka faa'iidaya dhulkaa ka faa'iidaya fa huwa shaqadaasina calaa rabbilmaali xoolaha ninka iskalabaahee laga rabaa weye marka xaggaan ka soo baxaysa shaqo uusan lahayn caamilku looma diri karo soo iibi miraha adigu majundho yaah derbigan u dhis oo ka leexi maxaad leexinaysaa bahallada derbigan dhis caamil shaqadaadi weye ma shaqadan shaqayaa iskale ninki gurigaas kala askaa soomaa hal hanuujiya bilah towfiiq wsal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wala sabi ajmaciin